بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan kusoo jiray kitaabu nafaqaat faslun fi lxadaana ayaan kusoo jiray soo gaadhnay qowlkii musanifku yihi raximah اllahu tacaala watahbutu way u sugnaanaysaa alxadaanatu xanaanadii xanaanayntii ilmaha yarka la xanaanaynayey likulli dakarin lab walba maxramin oo maxram ah waariin oo dhaxlo ah calaa tartiibi اlirhi dhaxalka tartiibkiisaay ugu sugnaanaysaa wakada saasoo kale hayru maxramin waxa weeye waaridkii maxramka aan ahayn waxa way way kabni cammin sida in adeerka cala asaxiixi tusallamu loo dhiibi maayo ilayhi ibna camkaas mushtahaatun gabadh la ijtihayn karo bal iskaba dhaafe tusallamu waxaa loo dhiibaya halkaa usoo qadar ilaa iqatin gabadha u kalsoon yahayo yucayinuhaa asaga uu magac dhabayo ama u cayimayo fain fuqida haddii la waaya adinta dhaxalkii walmaxramiyati maxramnimadii aw masaalirtu dhaxalkii falaa ay falaa xadaanata xanaano lahum ama sugnaanin ilasax waxaan soo tilmaannay dadka mutaysanaya ee xanaanaynta ilmaha in loo qaybinaya maxay saddex qaybood inay yihiin dumar badhax tiran iyo inay yihiin rag badhax inay isku jir rag iyo dumar waxaa cashirkii u dambeeyey inagu soo dhaafay hadday yihiin dumar badhax tiran halkanna waxaa laga gudagelayaa hadday yihiin rag badhax tiran haddaba raggaa badhax tiran ee waxa wey xanaanaynta ilmaha mudanaya waxay u qaybsamayaan afar qaybood mid ilmaha yarka ay ka dhaxayso maxramiyo iyo dhaxal iyo mid ay ka dhaxayso dhaxal laakiin maxramiyaysan ka dhaxaynin iyo mid maxramiye leh laakiin waari aan ahayn iyo mid maxram iyo waaritoon aan ahayn mid maxramiye waa irtitoon uusan ka dhexayn afartaasay qaybsamayaan afartiiba mualifku tartiibkaasi nagu sheegay ka u wuxuu idhi lab walba oo maxramiyo iyo dhaxal kaayarka ay la xanaanaynaya ay ka dhaxayso waxa wey xadaanadii way usugnaanaysa xadaanadii wuu yeelanaya midka maxramnimo iyo irsiba kulansaday waayahay see buu u yeelanayaa calaa tartiibi اlirsi dhaxalka waxay u mutaysanay haday rag yihiin kooxa calaa tartiibi اlirsi dhaxalka sida loogu kala hormarinayo waayahay oo markaa waxaa la horraysiinaya aabbihii aabbuhu waana maxram waana waxaa weeye dhaxlo weeye dabeetana waxaa kusii xiga awowgii dabeetana waxaa kusii xiga akhi shaqiiqa ahaa dabeetana akhli abki wahaakada tartiibkaasa lagu soconaya kaasi waa sinfiga kooaad sinfiga labaad waxaa weeye midka waarika ah laakiin maxram aan ahayn midka waarika ah laakiin maxram aan ahayn kaasina tusaalihiisu waxaa weye ibna cam waa ina adeer in adeerku dhinacu waa ka waari laakiin maxram ma aha kaa haddaba asna xanaanayntii wuu yeelanayaa ilmihii yaraa haddaba ilmihii yaraa hadduu yahay inan inantaasuna ay tahay inan la ijtihaynayo loo dhiibi maayo e waxaa laga cabsanaya inuu la khaali noqdo o la khalwoodo maxaa yeele maxram oo ma ah laakiin waxaa loo dhiibayaa gabadh lagu kalsoon yahay oo asaga u cayimayo wuxuu leey gabadha igu aniguna waan ku xanaanaynayaa oo ku dhaqaalaynayaa kaasina waa labaad ka saddexaad waxaa weeye midka ilmahaas aysan ka dhexaynin wax dhaxal ah iyo wax maxramiya toona waaya ama waxa weeye waxaa ka dhaxeeya maxramiyo laakiin dhaxal kama dhexeeyo labadaasba xadaanadii wax kuma leh labadaasba xadaanadii wax kuma leh kan hore ee dhaxalka iyo maxramiyo toona ka dhexaynin dhaxal iyo maxramiyo toona ka dhexaynin tusaalihiis waxa weeye abtiga inankiisa abtiga inankiisa iyo eedada inankeeda maxramiyana kama dhaxayso dhaxalna kama dhexeeyo kan waxa weeye maxramiya ka dhexaysa laakiin dhaxaluusan ka dhexayn waxa wey sida abtigi oo kale iyo awowga xag hooye iyo awowga hooyada dhalay waxa wey kaasi waxa weeye maxramiya ka dhexaysa laakiin irsi kama dhexeeyo labadaasba wax xanaana oo yeelanayaan ma jirto xanaanadii xaq kuma le sababtoo ah waxaa fogaatay markaa qaraabadii daciif bay noqotay qof aan dhaxalna lahayn wilaayana aan lahayn magna aan kaa bixinayna wey markaa ma soo gelayaan iyagu xadaanadii wuxuu ihi wain ijtamac kulmaan dukuurun rag iyo waynaafun dumar falummu hooyadii ayaa eh, ummudan uma dabeetana ummahaatuha ah hooyooyinkeed uma dabeetana alabu aabbihii waqiila waxaa idhi tuqadamu waa laga hormarinaya calayhi aabbihii alkhaalatu habaryartii walukhtu iyo walaashii min alum xag hooye ilmaha ka walaalahayee kana waxa weeye qaybtii saddexaad waa haddii raggii iyo dumarkii ay ku kulmaan xadaanadii see loo kala horraysiinayaa ee labada kooxood hadday kulmaan waxaa la horraysiinayaa buuhi hooyada iyadaa u xaq badan ilmaha xanaanayntiisa iyadaa u mudan soo nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam uu ku yihi markay u soo dacwootay inuu aabbihii ku haysto xadaanada ilmaha wuxuu anti axaqu bihi maa lam tankixi adigaa ilmahaaga xanaanayntiisa u mudan intaadan guursanin maa lam tankixi haddaadan guursanin buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam hooyadii waxaa soo raaca hooyooyinkeed hooyada hooyadeed hooyada hooyadeed hooyadeed hooyadeed waakada halo majaraasaa ku soco kadib waxaa soo raaca aabbihiibaa ku xiga hooyadii waxaa ku xiga iyo hooyooyinkeed aabbihiibaa ku xiga waaya qiil baa wuxuu leeya maye aabbihii waxaa laga horumarinayaa habaryartii iyo walaashi xag hooyo ilmaha ay ka walalahaayeen labadaasaa laga horumarinayaa maadaama xag hooyo ay kusoo dhowaanayaan wayuqadamu اlaslu asalkii ayaa laga horumarinayaa cala alxaashiyati xaashiyadii fain fuqida haddii la waaye asalkii falasaxu muctamadu waxaa weeye annahu shaaniy yuqadamu in la hormarinayo xawaashidii laga horumarinayo alaqrabu kulba midka dhow ayaa la hormarinayaa wa ilaa haddii kale ay u siman yihiin oo labiyo dhadigna uu ku jiro falunhaa dhadig ayaa la hormarinayaa wa ilaa haddii kale oo ay dhadignimadii ama labnimadiina ka siman yihiin fayuqracu waa loo qori tuurayaa haddii asal iyo xaashiye ay kulmaan la hormarin asalka waxaa looga jeedaa aabbihii iyo hooyadii ayaa looga jeedaa xaashiyadana waxaa looga jeedaa qaraabada hareeraha ka imaanaya sida adeerkii iyo walaalkii iyo walaashii iyo kuwaasa looga jeedaa alikhwa walakhawaat walacmaam kuwaasa loo jeedaa marka usuusha iyo xawaashida usuusha la hormarinaya haddaba haddii asalba ilmahan uusan lahayn aabbihii hooyo toona ma leh iyo awowtoona iyo ayey toona marka xawaashidii walaaladii iyo adeeradii iyo kuwaas ayaa la kala hormarinaya alaqrab siday u kala dhow yihiin walaalkaa ka horeeya adeerka wahaakada akh shaqiiq ayaa ka horeeya akhli ab wahaakada haddii xaashiyadii ay simanta oo laba walaalo ay yihiin meesha ay joogaan haddii lab iyo dhadig ay yihiin dhadigaa laga hormarinayaa labki gabadha ay walaalaha laga hormarinaya wiilka ay walaalaha yihiin ay ka siman yihiin oy maalan laba nin ay walaala ay joogaan ama laba hablood ay walaala ama laba habaryarahaba jooga waaya markaa way siman yihiin see loo kala horraysiinaya fayuqracu markaa waa qori tuurayaa horta dhadig waxaan u horraysiina maxaa had iyo jeer xagga xanaanada ilmaha iyo eh, daryeelkiisa way kaga fiican yihin waa inooga dulqaad badanya waa inooga sabar badanya haddii haddaba ay u siman yihiin labadii dhadiga ahaa ama laba rag ay yihiin oo u siman si laba walaalo oo kale akhaweyn marka waa loo qori tuuraya walaa xadaanata xadaano ooma sugnaanin liraqiiqin adoonkii wamajnuunin kii waalla wafaasiqin kii faasiqa wakaafirin gaalka calaa muslimin muslim xadaana kuma leh wanaakixati hayri abiifli ilmaha yarkaa aabbihi mid aan ahayn ama nin aan ahayn tii guursatayna xadaanadii xaq kuma leh ilaa camahu adeerkii inay guursatay mooyaane wabna camihi in adeerkii inay guursatay mooyaane wabna akhiihi walaalkii inankiisa inay guursatay mooyaane filasax wain kaana hadduu yahay ilmihii la xadaanaynayay radiican mid waxa weye naaska nuugaya ushturada waxaa la sardiyaa gabadhii xanaanaynaysa an turdicahu inay ilmihii naaska siiso inaas ku duudo cala asaxiix waaya halkan wuxuu ku tilmaamayaa shuruudii xaadinka ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado wuxuu mualifku markii noo sheegay lix shardi lix kalena shaarixay noogu daray marka labiiyo toban shardi ayay noqonayaan shardiga koowaad waxa weeye alxuriya inuu xor yahay qofkan wax xanaanaynaya waxaa kaa baxay addoonkii xaq kuma leh inuu xanaaneeyo maxaa yeele waa wilaayo addoonkan wuxuu ku mashquulsan yahay bikhidmati sayidi walmashquul laa yushkal shardiga labaad waxa wey alcaql weeye waxaa kaa baxay kii waalaa xadaanad ma leh maxaa yeelay ehelba ooma aha de inuu xanaaneeyo mid waala isagaaba u baahan wax xanaaneeya shardiga saddexaad waxa weye alamaana waxaa kaa baxay faasiqii asna wax ma xanaanayn karo qof faasiq ah wax ma xanaanayn karo maxaa waa wilaaye asna wilaaye ehl ma ah waxna laguma aamini karo qof faasiq ah waaya shardiga afraad waa islaamnimo ilmaha la xanaanay hadduu muslim yahay gaalkii xanaanadiisa xaq kuma leh maxaa yeeley wilaaye kuma leh gaal qof muslim ah waayahay shardiga shanaad waxa weeye gabadha xaadirada ah in ay hadday kala tageen ilmahan aabbihii hadday kala tageen inaysan nin kala guursanin oo ajnabi ah oo ilmahan ajnabika ah saa darteed guursato ilmahan aabbihii cid aan ahayn ama adeerkii cid ahayn ama ina adeerkii cid ahayn ama walaalkii inanku dhala cid aan ahayn hadday intaa mid ahayn ay guursato waxa wey xanaanadeedii way dhacaysaa waa tii dhashay ilmaha laga hadlaya tii ilmaha dhasha laga hadlaya taana waxaa daliil xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi gabadhii waxa weye ninkeedii ayadoo isku qabsadeen ilmaha markay kala tageen uu nabigu ku yihi alayhi الsalaaةu wasala markay usoo dacwootay anti axaqu bihi maa lam tankixi anti axaqu bihi ma lam tankixi saasuu nabigu ku yihi hooyadii ilmahaaga inaad xanaanaysa adigaa u intaadan guursanin maa lam tankixi marka mafhuumka mukhaalafada waxaa weeye hadday guursato in aysan xaq ulahayn in ilmihii xanaanaysato sababtan waxaa weeye hadday nin kale ajnabi guursato gabadhani way ka mashuulaysaa ilmihii oo xaqii zawjkay ku mashuulaysaa ninkanna waxa wey nin ilmihii daryeelaya ma aha oo dee nasab ka dhaxay laakiin hadday guursato eh, ilmaha aabbihii ay dib u guursato amaba ay guursato adeerkii ama in adeerkii ama inuu asagoo adeer u yahay oo walaalkii u dhalay markaa eh, xadaanadii xaqii ku lahayd ma dhacayo sababtoo ah dee ninkan ay ayaduba xadaanadii aq ku leeyihin marka way isu kaashanaya ilmihii kada gursana adeer buu u yahay ilmihii ama waa in adeerkii markaa ilmihii u turaya wuu u marka waa isku kaashanayaan saas darteed nabiga salaatu wasalaam inantii xamse uu dhalay wuxuu u xukumay habaryarteed markii uu jacfar ku yidhi yaa rasuul allah inantan bintu cammi waxa weeye waa in adeertay wa khaalatuhaa taxtii habaryarteedna anaa qaba saasuu yidhi xadiiska bukhaari baa weli marka nabiga alayhi sala slam asaguu uxukumay waayahay kaasina waa shardiga heer shardiga lixaad waxaa weeye maxduunka ilmaha la xanaanaya haduu yahay ilmo yaroo naaska jaqaya waxaa la shardiyaa gabadhan xaadinada ah inay naaska ku duudo haddayna caanaba lahayn markaa ilmihii loo dhiibi maayo maaa ilmihii ku dayacmaya lixdaas shardi mualifka inoo sheegay matriga inoogu sheegay lix shardi oo kale oo sharaxa inoogu qoran baa jirta shardiga toddobaad waxaa weeye qofkan xaadinka waa inuusan ahayn qof xanuunsan hadduu xanuun daa'ima uu qabo dee loo dhiibi maayo asagii baaba waxaa weeye tabargab ah hardiga sideedaad waa inuusan baras iyo judaan qabin maxaa ilmihii buu u gudbinayaa shardiga sagaalaad waa inuusan indhoolo ahayn maxaa ilmihii baa ku dayacmaya shardiga tobnaad waa inuu yahay qof rashiidoo toosan qof safiih ah male qof shardiga koo tobnaad waa inuusan muafal ahayn bmanaa qof dhoohan hadduu qof dhoohan yahay de ilmihii ku dayacmi shardiga labiyo tobnaad waa inuusan ahayn ilmo yar yar yahay de asagaaba xanaanayn u baahanee xanaanayn lagu aamini maayo labiyo tobankaas shardi baad haysata haddaba wuxuu ku yidhi fain kamulat hadday eh, kaamil noqoto naaqisatun gabadh naaqisa ah hadday kaamil noqoto oba mase taluqat la furo mankuuxatun mid la qabo oo nin kale uu guursado ajnebi ah xadanat xanaanayntii xaq bay u mudanaysaa xanaanayntii way mutaysanaysaa maxaa maanicii baa ka zuulay gabadh naaqisa ah ayaa kaamil noqotay maxaa looga jeedaa bimacnaa maanicii u diidaya xadaarada ayaa ka zuulay maalan waxay ahayd gabadh gaal ay ahayd way soo islaantay de maanici baa ka zuulay marka kaamil bay noqotay markay islaantay xadaanadii aq bay ku yeelanaysaa ama faasiqad bay ahaydoo way toobad keentay xadaanadii aq bay ku yeelanaysaa ama majruun ay ahaydoo way waxa wey way miirsatay marka xadaanadii aq bay ama addoon bay ahaydoo way xorooday wahaakada kamulat naaqisatun saasaa laga jeedaa aw alqat mankuuxatunna waxa wey waa tii aan soo tilmaamaynay ee waxa weeye inankaa ah, yarka ah ee xanaanaynayso aabbihii inankaa dhalay ayada ayaa kala tegey marka nin kale guursatay oo ajnabi ka ah ilmihii yaraa waxaan way dhacaysaa hadday ka warran ninkii ay kala tagaan ninkii dambana ay kala tagaan ilmaheedii ma xanaanaysan kartaa oy ma soo ceshan kartaa xadaaradiisii nacam way soo ceshanaysaa maxaa yaele qaacida fiqiga waxay leedahay idaa zaala almaanicu caada almamluuk maanicii hadduu meesha ka baxo mamnuucii markaa uu soo laabanaya macnaha ciladii manciga hadday meesha ka baxdo shaygii markaa jaais buu noqonayaa wاlxukmu yaduulu maca cilatihi wujuuda wacadamaa watay qaacida usuuliga leedahay wuxuu ku yidhi fain kamalat hadday kaamil noqoto naaqisatun gabadh ee waxa weeye naaqis ah ay dhammaystiranto aw mise dalqat la furo mankuuxatu min la qaba xadanad xadaanadii way mutaysanaysaa wain qaabat hadday maqnaato alummu hooyadii hadday maqan tahay wain qaabat hadday maqanta alum hooyadii aw mase imtanacad ay diidday ilmihii inay xanaanayso faliljadati ayadii ayaa xanaanayntii yeelanaysa cala saxiix muctamad haddaan qabanno waaya inanka hooyadii hadday maqanta ama ay diidday inay ilmihii xanaanayso ayaydii ayaa mutaysanaysa ayaydii baa ku xigta iyadaa mutaysanaysa aabbaha iyadaa ka xaq badan hadday dhimatana waa saas oo kale hooyadii ayadii baa ilmihii xanaanaynaysa ayadii dhashay hooyada waaya marka qaacidadu waxay tahay ama daabitku wuxuu yahay qariibku hadduu diido xanaanayntii xadaanadii waxay u wareegaysaa kii ku xigay qariibkan kii kusii xigay ayay u wareegaysaa haadaa kanaan soo sheegnay kulluhu dhammaantii fii hayri mumayizin ilmo aan tamyiiz lahayn weeye waalmumayizu ilmihii tamyiizka lahaa in iftaraqa hadday kala tagaan abawaahu labadii dhalay kaana wuxuu ahaanayaa cinda man mid agtii ikhtaara uu doorto oo minhumaa labadii dhalay ka mid ah waxaanaan soo sheegnay buu uhi haadaa wuxuu ku tilmaamaya ay ilmadkuuru min awali fasl waxa aan soo tilmaanay ee axkaam ah ee xanaanaynta ilmaha sida loo kala mutaysanayo sida loogu kala horaynayo eaan soo sheegaynay waa ilmaha aan xaddu tamyiiz gaadhin ee yarka ah weeye kii waalaana waa u la mid fii hayri mumayis ka wey amaa ilmaha mumayiska ee wax kala ee isku filan ee cuntada keligii cuni kara ee labisan kara ee isijaysan kara ilmahaasaa mumayis lihada waa ilmaha haaliban toddoba jir gaara ka asaga ah labadii dhalay aabbihii iyo hooyadii ay kala tagaan oo isfuraan waa la door gelinayaa dabeetana midkuu doorto ayaa xanaanaynaya aabbihii hooyadii baa le mid uun dooro aabaha baad doonaysaa mise hooyada kolba midku doorto ayuu la joogayaa gacanta ku haynaya taana waxaa daliil u ah xadii tirmidi uu soo saaray in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu doorgeliyey ilmo yar oo aabbihii hooyadii ay kala tageen aabbihii iyo hooyadii ayuu kala doorgeliyey dabeetana ilmihii hooyadii buu raacay waaya wuxuu ku yidhi fain kaana fii axadihima haddii labadii dhalay labadii waalid midkood uu ku sugan yahay junuunu waali aw kufrun ama gaalnimo aw riqun ama addoonnimo aw fisqun ama faasiqnimo aw mase nakaxad gabadhii ay nin kala tageen ay guursatay nin kale oo ajnabi ah falxaqu xaqii markaa wuxuu u sugnaanayaa lilaakhari kii kale lilaakhari kii kale ayuu u sugnaanayaa hadday waxa weeye labadii waalid mid ahaan uu maanic ku qumo hadduu maanicuu qabo maanicaas wuxuu noqon karaa junuun aabbihii baa waalan ama hooyadii baa waalan midkood baa waalan ama midkood baa gaal ah ama midkood baa addoon ah ama midkood baa faasiq ah ka kalena waa caadi cuyuubta uu ka marhaya ama hooyadiibaa nin kale oo ajnabi ah guursatay ilmihii markaa la doorgelinaya xaaladda tan ee xanaanayntii waxaa xaq u yeelanaya kii waxa weeye mawaanicdaa ka madhnaa kii mawaanicdaa ka madhnaa ayaa xaq u yeelay haduu midkood waaliya kii kala xanaanay hadduu midkood uu kufri ku sugan yahy kii kale ee muslimkaaba ah xanaanay haduu midkood addoon yahy kii kala xanaanay haduu midkood faasiqi kii aan faasiqayn ba xanaanayn hadday gabadhii guursato aabbihii baa lagu wareejinaya ilmihii maadaamaay nin ajnabiga guursatay aabbihii baa ilmihii haysanaya wahaakada hadday markaa ninkii kala tagaan markaasaa ilmihii la doorgelinaya markaasaa la doorgelinaya wayukhayar waa la doorgelin bayna ummin hooyo iyo wajadin awow wakadaa sidoo kale ahun walaalkii aw camun ama adeerki aw abun ama aabbihii maca ukhtin walaal ay ilmaha yarka walaala yihiin gabadhay walaala yihiin aw khaalatin ama habaryar maceeda ahaaday ila sax meeshii aabbaha iyo hooyada waxaa gelaya hadduu aabbihii uuna joogin aabbihii u dhintay tusaale ama uu waalan yahayba laakiin aabbihii aabbihii baa nool awogii baa nool ilmaha yarkaa iyo hooyadii baa nool marka labadaasaa la doorgelinaya ilmihii hooyadii iyo awogii oo matalaya meeshii aabbaha labadaasa la doorgelinaya oo aabbihii waxaa matalaya awogii sidoo kale walaalkii iyo walaashii waa la doorgelinaya ilmihii walaalkii iyo walaashii hadday ilmaha u joogo gabadh ay walaalo yihiin iyo wiil ay walaalo yihiin waa la doorgelinaya sidoo kale adeerkii iyo maalan eh, habaryartii waa la doorgelinaya adeerkii iyo walaashii waa la doorgelinaya aabbihii iyo habaryartii waa la doorgelin hadaysan hooyadii joogin habaryartii laakiin ay joogto aabbihii iyo habaryartii ayaa la doorgelinaya wahaakada wuxuu ku yidhi wayukhayar waa la doorgelinaya bayna ummin hooyi iyo wajadin awow wakada saasoo kale akhun walaal aw camun ama adeer aw abun ama aabbo maca ukhtin walaal maceeda ahaaday aw khaalatin habaryar maceeda ahaaday fal asax muctamadaan qabana fain ikhtaara hadduu doorto ilmi yara axadahumaa labadii dhalay aabbihii hooyadii hadduu doorto mid ahaan uma dabeetana alaakhara kii kale uu doorto uwila waa la wareejinaya ilayhi kii uu doortay ayaa loo wareejinayaa waaya ilmihii labadii waalid markii la doorgeliyey ayaa wuxuu doortay mid buu doortay aabbihii buu doortay tusaale ahaan dabeetana muddo kadib wuxuu dha hooyadii baan doonayaa haddana hooyadii baa loo wareejinaya hadduu dha haddana aabbahi baan doonaya aabbihii baa loo wareejinaya wahaa kada yacni ilmahan ikhtiyaarkiisa loo daynaya waxaa laga yaabaa inuu muddo uu xiiseeyo hooyadii haddana muddo kadib aabbihii uu xiiseeyo haddana muddo kadib hoyadii uiiseyo wahaa kada ikhtiyaarkiisa waa loo daynaya haddii aan lagu tuumin ilmahani inuu xoogaa yani wax u dhiman yihiin oo markaa de doorashada faraha badan haddii loo maleeyana de wax u dhiman ilmihii markaa ikhtiyaarkii ma sii soconaye kii kolbahayay ayaa loo daynaya wuxuu ihi fain ikhtaara hadduu doorto alaba aabbihi dakarun lab hadduu doorto dakarun waa faacilkii alabana waa mafcuul muqadama fain ikhtaara hadduu doorto alab aabbihi hadduu doorto dakarun ilmo yaroo lab aa doortay lam yamnachu u diidi mahayo aabbihii ilmaha ziyaarata ummihi hooyadii inuu booqdo wayamnacu wuu u diidayaa unhaa dhadigii wuu u diidayaa hadday gabadhi doorato aabbihii wuu u diidayaa hooyadeed inay booqato walaa yamnacuha laakiin hooyadii u diidi mahayo dukhuulan inay zaa'iratan xaalay tahay mid soo booqanaysa wa ziyaaratu booqashadiina maratan hal mar weeye fii ayaamin maalmo dhan waaya wuxuu ku yidhi haddii aabbihii uu doorto ilmo yar ilmo yarba wuxuu doortay oo lab ah oo inan ah aabbihii buu doortay u diidi mahayo ilmaha yarkaa inuu aabbihii inuu ilmihii yaraa hooyadii soo boodo maxaa yeelay dee waxa wey wax loogu diidaba ma jiro oo laakiin inantii yarad inay baxbaxdo ay mar walba dhahdo hooyadii baan soo booqanaya wuu diidaya maxaa yeel inanta waxaa la rabaa in lagu barbaariyo xushmo iyo astur iyo gurigeeda inay ku dhagaato adabtaasa la baraya hablaheena maanta iska yaacaya ma waxa wey suuq iska yaacaya bilaa bareega ma islaamku waa islaamku waa waxa weya inantii yareed baan leeyahay iyana bixitaankaas faraha badan yaysan caadaysanin hooyadaha soo booqato hooyadaha soo booqato waaya si ay u barato ay ula qabsato asturka iyo bixbixitaan la'aanta si ay qabsato hooyada haddaba ka mudan inay soo baxdo inanteeda ay u timaado haddaba u diidi mahay uhi hooyadii inay u timaaddo labadii ay dhashay usoo gasho iyadoo booqanaysa labada ilmood ee waxa weeye aabbahood la joogay ama inan ha ama inan hahaato labada way soo booqan kartaa aabbihi oma diidi karo booqashadaas laakiin hooyada soo booqanayso waa ziyaara maratan fi ayaam maalmo markay joogto hal mar bay soo booqanaysaa maalin walba ma inay soo booqanayso waxaa wey dhowrkii cishaba mar bay soo booqanaysaa fain maridaa hadday labadii ilmood xanuunsadaan waa inankii inanti fal ummu hooyada ayaa awlaa u mudan bitamriidihimaa inay labadooda baxnaaniso fain radiya haddii aabbihii u raalli ku noqdo bihi tamriidkii in lagu baxnaaniyo ilmihii fii beytihi gurigiisa fadaaka falamru waxuu arrinku u cadyahay wailaa haddii kale uusan raalli ku noqonin fii beytiha hooyada gurigeeda lagu tamriidinaya ilmihii wuxuu ku yidhi haddii labadii ilmood inankii inantii aabbaha uu xanaanaynayay hadday xanuunsadaan markaa hooyada mudan in ay labadaa ilmood ay tamriidiso ay baxnaanayso intay xanuunsan yihiin aabbaha iyadaa oga sabir badan oga naxariis badan oga maaragtay jajaban oga firaaqa badan marka iyadaa labadii ilmood lagu wareejinayaa inta ay xanuunsan haddaba haddii aabbi uu raalli ku yahay gurigiisa inay ugu timaado ku xanaanayso arrinku iska cadiya hadduusan laakiin raalli ku noqonin waxa weeye labada ilmood way qaadanaysaa gurigeedii bay la tegaysa ku baxnaaninaysaa inta ay xanuunsan markay caafimaadaan aabbihii ugu soo celinaysa labada ilmood aabbaha doorteen wain ikhtaarahaa hooyadii hadduu doorto dakarun wiil hadduu doorto fa cindahaa fayakuun uu ahaanaya cindahaa hooyada agteeda leylan habeenkii wa cinda alabi aabbaha agtiisu ahaanaya nahaaran maalintii wayusalimuhu wayuadibuhu ilmihii wuu edbinaya aabbihii wayusalimuhu wuxuu dhiibayaa inankii limaktabin maktab waxaa loga jeeda halkan madarasa looga jeeda limaktabin madarasuu dhiibaya aw mase xirfatin ay dii xirfatin mid shaqo u saaxiib ah xirfad u saaxiib ah ayuu u dhiibaya siduu xirfaddii u baro aw amase unha waxa weeye hooyadii waxaa dooratay kaana ladii ikhtaara umma hooyada doortay wuxuu ahaa unaa gabadh bay ahayd inan bay ahayd fa cindahaa hooyada agteeday joogaysaa leylan habeenkii wanahaaran iyo maalintiiba wayuzuurahaa alabu aabbihiina wuu soo booqanaya inantii cala alcaadati sida caadada usoo booqanaya wuxuu ku yidhi hooyadii haddii uu doorto ilmo lab ah inanbaa doortay inankaasi hooyada wuu la joogayaa habeenkii habeenkiiba hooyadii la joogayaa waaya maalintii laakiin aabbihiibaa haynaya oo xikmada aabbihi u haynaya maalintii maxay si uu edbiyo oo u baro ilan hooyadu carruurta waxma barto carruurta way barbaarisaa aabbaha laga rabaa ilmihiisa inuu wax baro markaa aabbihii soo ilmihii u barbaariyo oo wax u baro oo culumta diiniga iyo culumta dunawiya maadiga ku shaqaysana labada u baro ee isla markaa u edbiyo isla markaa uu geeye maxaan ku dhahaaye meel malcamada oo ilmihii uu qur-aanka ku barto iyo farbarashada waanfahantasoma iyo madrasa uu wax ku barto xirfadna uu u geeyo qof xirfadla ah si uu xirfaddaa u baro mustaqbalka haduu lacalla u baado inu xirfaddaa ku shaqaysto hadday gabadh tahayna tan hooyada dooratay habeen iyo maalinba hooyada bala joogaysa aabbihii kama soo qaadi mahayananta oo sababtu maxay tahay maxay inanta waxaa looga baahanya waxa weeye inay gurigeeda ka shaqaysato oo waxa weeye reerkeeda maamulato oo hawlaha guriga iyo tadbiirkiisa tadbiir ilmanzili ay barato taasna hooyadii baa ugu filan hooyadii baa baraysa aabbihiina inantiisa wuu soo booqanaya cala alcaadati sidaan soo sheegnay caadada kolba markuu xoogaa joogo mar buu soo booqanaya ka warhaynaya wayazuura inantiisa wuu soo booqanaya alabu aabbihi cala alcaadati sida caadada uu soo booqanaya wain ikhtaarahumaa labadiiba hadduu doorto wain ikhtaara ilmihii hadduu doorto humaa labadii waalid buu doorta wuxuu hi aabbahay hooyadii waan rabaa war kala doonaa layidhi miduu doono ilmihii mumayiska dabeetna wuxuu hi aabahayna waan doonaya hooyadiina waan doonaya midba uu rajix waaye wayna ka suuroodaa carruurta qaar haddii isee dhacdo uqrica waa loo qorituurayaa marka qorituur baa lagu kala baxaya midka qorituurku soo baxo ayaa ilmihii xanaanaynaya bal cadaalada islamka u fiirso fain lam yakhtar hadduusan ilmihii waxba doonan markii doono la yidhi iska aamus falumma hooyada ayaa awlaa mudan wa qiila waxaa yidhi yuqrac waa la qori tuuraya walow araada hadduu doono axaduhumaa labadii waalid mid ahaan saran sara xaajatin xaaje safarkeed hadduu doono kaana alwaladu waladka uxaanaya almumayizi wax kala garanayay wahayru iyo hayrkii maca almuqiimi kiinagay ayuu la joogayaa xataa yacuuda ilaa uu soo laabto aw mase safara nuqlatin safar guurid buu waxa weeye ayuu doonay midkood guuritaan safarkii falabu aabbihii ayaa awlaa u mudan inuu ilmihii eh, hayo bishardi amni ariiqihi jidkiisa inuu aamin yahay wاlbld اmaqsuud iyo beledka u socdo aabbuhu iila waxaa la yidhi masaafaةu qarin shard waa la masaafaةu qasrin gaabinta masaafadeeda inuu udhaxayso beledkii laga guurayey iyo beledku beledkii loo guureeyey inay udhaxayso waaya wuxuu ku ihi labadii waalid haddii ilmihii uu mid ahaan uu doorto dabeetana labadii waalid mid ahaanba wuxuu doonay inuu xaaje u safro inuu safru doonay safrka waa kala qaadayna laba midan weeye inuu xaajo u safrayo inuu nuqlo u safrayo nuqlo waa maxay wuxuu doonaya inuu waddan kama guuro oo magaalo kale u guuro ama waddan kale u guuro haddii safarkan yahay safar xaajo safar baahi inuu meel gaadhuu doonaya uu soo laabto waalidkii weladkii mumayiska ahaa iyo keyrkiiba kii aan mumayiska ahayn kolba labada waalid midka jooga ayaa ilmihii haynaya ilmaha waxba in la sii wado oo la soo wado wax faa'iido ugu jirta ma jirto ilmihii marka intaa uu kaa maqanya maala aabihii ilmihii doortay aabihii baa doona inuu safro oo meel gaadho uu soo laabto ilmihii raaci mahaye hooyadii baa sii haynaysa intaa uu ka soo laabanayo markuu soo laabto ayay hooyadii u celinaysa aabihii hooyadana kadaalik haddii ilmihii iyada u doorto dabeetana ay doonto inay safarto ay soo laabato aabihii baa sii haynaya ilmihii intay ka soo noqonayso hadduu safarku yahay safar nuqlo oo guurid ku tacalluqa maalan hooyadii ilmihii doortay inuu la joogo dabeetna aabbihii baa doonayay inuu waddankanbaa ilmaha uu joogo ka safro beled kale u safro marka ayada ah aabbaha ayaa mudan aabbaha ayaa mudan ilmihii in lagu wareejiyo maadaamuu guuraya aabbihii ilmihii waxaa la raacinayaa aabbaha guuraya sababtu waa maxay ilmaha nasabkiisaa la ilaalinayaa haddii haddii ilmihii aan u hooyadii nasabkiisu luma halis oo nasabkii ay bari weydo ay bari nasabkiisa lakiin ilmihii hadduu aabbihiis raaco nasabkiisu lami maayo midda kale waxbarashuu helayaa daryeel badan buu helayaa xagga yani barbaarinta waxbarashada aabaha ku fiican inkastoo maanta xaajadiis yar badishood inay ka daryeel badan yihiin ay ka mas badan yihiin aabbayaasha waayahay ilaa man raxima allah laakiin aabbaha markaan ilmaha raacinayno safarka nuqlada ah waxaa shardi ah laba shardi kow horta dariiqaa uu ku safray inuu aami oo halis uusan lahayn hardiga labaad beledka u socdaan inuu aami yahay albeled almaqsuud labadaba aami yihiin aan biyhi baan raacnan ilmihi laakiin mid halis ay ku jirto de halis gelin mayna hooyadii baa haysan isaga haynaysa qiil baa shardi kao saddexaad baan ku daraynaa aabbuhu markuu ilmaha uu eh, la safrayo masaafata qasr ina udhexayso beledka aabbuhu ka guurayay iyo beledka uu socdo haddii masaafata qasr wax ka yar udhexayso maalan masaafat qasr waxayna koobiya siddeetan kilomitr wax ka yar hadday udhexayso maalan soddon kilomitr afartan kilomitr hargeysugu aabbihi ka guuraya gabilay buu guuraya marka wuxuu leeyahay dee labadii eh, beled waay la mid yihiin sida yani eh, laba hal beled oo kale isku yihiine waxba dee eh, ilmihii aan hooyada laga qaadin hooyadaha loo daayay saasuu leeyahay maxaa yeelay waxay la mid tahay sida isagoo beledkii joogo oo kale aabihii kama foga ilmihii wuxuu idhi walow araada hadduu doono axaduma midkood safar xaajati safar xaaja hadduu doono kaana alwalad waladku waxaan almumayizi wax kala garanaya wahayri whayrkii maca almuqiimi kii dhegi miciisu ahaanaya xataa yacuuda ilaa ka soo laabto safar nuqlata ama safar guurid buu doonay falaaba abiha ayaa awlaa mudan bishardi amni ariiqii jidkiisa inuu aamin yahay shardigeeda walbaladi almaqsuud iyo beledkii loo qasteeyey oo aabuu u laga wadaa qiila waxaa dhihi masaafati qasrin masaafatu qasri ayaa la shardiga waaya wa maxaarim alcasabati casabada maxaarimteedu fii hada arrinkan aan soo tilmaanay kal abi aabihumay la wakada waxaa la mida ibnu cammin in aadaabkii ladakarin lab hadduu sii qaadayo lab lagu wareejinayo ilmo lab ah oo inan ah walaa yucda la siin maayo unaa dhadig fain raafaqatu hadday la socoto in adeerkaas ibn camkaas bintu inanta u dhalay sullima waa loo dhiibayaa inanti ilayha inantiisa u dhalay baa loo dhiibayaa wuxuu ku yidhi maxaarimta casabada maxaarimta casabada maxaa loga jeedaa yacni aabbaha maxaarimtiisa ragga ah waa sida awowgii akhi walaalkii dee aabbaha adeerkii ilmaha kuwaasoo dhan waxay la mid yihiin safarka nuqlada waxay kala mid yihiin fii haada waxaa uga jeedaa waxaana soo sheegnay oo ah safarkii nuqlada aabbihii bay la mid yihin aabbihi hadduusan joogin oo e, ilmihii waxa weeye hooyadii uu doorto dabeetana adeerkii baa beledka la joogay ama waxaa la joogay awowgii awowgii wuu guuraya maanta meel kale uu guuraya markaa ilmihii awogaasaa la raacinaya soo nasabkiisa u ilaaliyo marka markuu ku leeyahay wa maxaarim alcasabati fii haada yani safarka nuqlada kal abay abigu la mid yaha wey ibna camkana waa saasoo kale ilmaha ina adeerkiina waa un la mid ina adeerkiina waa un la mid oo waxa weeye waxaa la raacinayaa he ina adeerkii baa la raacinaya hadduu guurayo oo aabihii uusan joogin isago markaa mas-uul ka yahay ilmaha laakiin la raacinayo waxa weeye waa inuu lab yahay bidakarin lab inuu yahay wey haddii uu dhadig yahay loo dhiibi mahayo hadduu dhadig yahay loo dhiibi mahayo waaya oo dhadiga maxaa lagu dhiibi lahayn adeerka maxaa yeelay de maxramiye kama dhaxayso marka waxaa laga cabsanaya inu la khalwoodo haddaba haddiina adeerkaas uu leeyahay inan uu dhalay ay la socoto safarka ay kula socoto markaa inantii ilmaadeerka ay ahaayeen ee la xanaanaynayay inantiisaa loo dhiibayaa asaguna uu dusha oga ilaaliyo ilmihii oo la socdo o dhaqaalay waad fahamtee soo ma marka yani meeshii khalwadiiba meesha ka baxaysa mar hadday inantiisi la socoto oo waa loo dhiibaya marka ayadaa inantiisaa loo dhiibaya faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii mu'nat اlmamluuk addoonka mu'antiisii iyo wamaa macaha iyo wixii lala sheegi doono waxaan horey usoo tilmaanay asbaabta nafaqadu inay saddex tahay azawjiyatu wاlqaraabatu wاlmilk awjiyadii iyo qaraabadii na soo dhaafeen halkana waaan ku tilmaamanaa milkigii wuxuu idhi calayh qofkii addoon iska lahaa waxaa ku waajibay kifaayatu raqiiqihi addoonkiisa inuu hee ku filaado wax ku filan uu siiyo nafaqatan xagga nafaqada iyo biilka wa kiswatan iyo xagga aradbaxa iyo aratirka wain kaana haba ahaado addoonkaasi acmaa mid indhala zaminan oo naafa ah wamudabbaran ha ahaado hadduu doono mid dib laga xoreeyey oo mid uu ka wala darsaday ha ahaato min aalibi quuti raqiiqi اlbaladi beledka uu addoonkaasi ku nool yahay quudka laga cuno haalibkiisa sida u badan ayuu maarata ka quudinayaa waudmihim iyo koosaartooda ama idaankooda wa kiswatum iyo aradbaxooda waaya walaa yakfi kuma fillo satru cawrati cawrada inuu asturo wuxuu ku yidhi mamluuga ninka iskale addoonka waxaa ku waajib ah addoonkiisa inuu nafaqeeyo oo wax ku filan uu siiyo xagga nafaqada طacaamka iyo udmigaba kifaaya loo egaya waaya iyo arad bixiisa labadaba inuu siiyo ayaa waajib ku ah iyo mu'antiisa kaleo dhan taana waxaa daliil xadidka nabigu tilmaamay calayhi الsalaaةu wasalaam lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuhu walaa yukallafu min alcamali maa laa yuiiq lilmamluuki addoonkii waxaa u sugnaaday طacaamuhu cuntadiisa iyo kiswatu aradbixiisa walaa yukallaf lagu kalifi maayo lagu mashaqayn maayo min alcamali xagga shaqada maa laa yuiiq wuxuusan awoodi karin saasuu nabigu tilmaamay calayhi الsalaaةu wasalaam xadiidkii muslim uu soo saaray xadiidkan wuxuu aha kafaa bilmari iman qofka waxaa dembi ugu filan an yaxbisa can mamluukihi addoonkiisa inuu ka xabaaso quutahu quudkiisa rawahuma muslim haddaba addoonkaas hadduu doono ha ahaado addoon indhala ama ha ahaado addoon xoogsan kara ama ha ahaado adoon aan oogsan karin sida adoon indhala ama adoon naafa ah hadduu doono ha ahaado adoonu dib ka xolay uhi anta xurun bacda mowti hadduu doono mas-uulada ha u ahaato adoontaasi addoonu ka wala dashaday intaasiba waa isku mid mar hadduu addoonkiisii iyo mamluugiisii waxaa waajibka inuu nafaqeeyo libaqaa'i ilmilki fi ljamiic dhammaan waxa wey milki buu ku leeyahay haddaba muxuu ku quudinayaa addoonkaas min haalibi quuti raqiiqi اlbaled addoonkaas beledka uu ku nool yahay quudka laga cuno aalibkiisa ayuu ku quudinaya sidoo kale udmiga ama iidaamka waxa weeye la siiyo dadka ama dadku ay cunaanba ayuu markaa iidaam uga dhigaya aradbaxana wuxuu siinaya aradbaxa dadka caadada u ah haddaba waxan waxa lagu laabtay caadadii alcaadatu muxakamatu waa kay qaacidadu ahayd waaya walaa yakfi kuma fillo satru lcawrati cawradii inuu asturo eg marka lu yahay aradbaxa wax cawrada u astura aafi ma aha dacuradu waxaa asal haduu nin yahay xudunta iyo lowga inta udhaxaysa inuu iska feera qaawiya noqonaysa marka addoonkii mar kasta taasina dee cadaalad ma aha waxaa la rabaa addoonkii dee wax u qalma in la siiyo nabigu wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam lilmamluki nafaqatu wa kiswatu bilmacruuf yani addoonkii waxaa usugnaya nafaqadiisii iyo kiswadiisii bilmacruuf macruufkana waxaa loga jeedaa waa waxa yani la yaqaanay curfiga dadka u ah iyo dhaqanka wuxuu ku yihi wasuna waxaa loo suneeyaa an yunaawilahu addoonkiisa inuu siiyo mima yatanacamu bihi wuxuu ku raaxaysanayo min acaamin cuntaa wa udmin iidaama wa kiswatin aradbaxa waaya addoonka keliya inuu siiyo un wax un kifaayadiisa un ma fiicnee oo asagun u qalmeeh waxaa fiican cuntadu asagoo cunaya inuu wax ka siiyo dharku asagoo xidhanaya oo kale inuu usoo iibiyo saasaa fiican sida sharaftana waa sidaas sida sunnadana waa saas taana waxaa daliilo ah xadiidka nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi inamaa hum addoommu waxa wey ikhwaanakum waa walaaladii jacalahum allahu ilahi wuxuu yeelay taxta aydiikum yani gacmihiinu ilahay soo geliyey faman kaana lahu ikhwatun qofkii faman kaana akhuuhu midkuu walaalkiisu yahay waa addoonkiisi iyoe taxta yadihi mid gacantiisa ku jira falyucim ha qoodiya min acaami cuntadiisa ka qoodiya walyulbisu ha u xidho min libaasi dharka uu idhanayo waaya taasi waa min makaarim اlaaq wa tasqudu way ku dhacaysaa kifaayat raqiiq addoonka kifaayadiisu bimudiyi zamaan zamankii hadduu tago macnaha dayn ku noqon maysa laga wadaa sayidkii ilaa labadii qodob ee soo tilmaanay mooyaane inuu qaadi uu soo amaahdo ama u idmo inuu soo amaahdo mooyaane wayabiicu alqaadi qaadigi wuu iibinayaa fiiha ay fii nafaqati raqiiq addoonka nafaqadiisa wuxuu u iibinayaa maalahu sayidka xoolihiisa u iibinayaa hadduusan sayidku xoolo kale lahayn oo uu ku quudiyo xoolo furfuran ma haysto laakiin hanti maguurtaa u taalla tusaale ahaan ama xoolo nool baa u jooga markaa wuu u iibin karaa hantidiisa si adoonkii looga nafaqeeyo infuqidalmaal xoolaba haddii la waayo macnaha sayidkana xoolaba ma leh xoolo furfuran iyo xoolo aan furfurayn midna ma leh amana wuxuu fari doonaa qaadigii sayidka wuxuu fari doonaa bibeycihi addoonka inuu iska iibiyo ow ictaaqi ama uu xoreeyo wuxuu leeya nio addoonku wuu kugu dayacmayaaye darxum uu dhimane ama addoonka haddaada nafaqa u haynin xoree ama iibi ama iska iibi ama iska xoree laakiin addoonka inuu maalin kasta gaajo u baktiyo dee wax la aqbali kara ma ah waa nafley maaa darar baa ka laazimaya qaacidada fiqigana waxay ahayd addararu hee addararu yuzaal dararki waa la zuulinaya wayujbaru waa lagu wayujbiru wuu khasbayaa dheh sayidkii amatuhu addoontiisa wuxuu ku khasbaya calaa irdaaci waladiha waladkeeda inay nuujiso wa kada waxaa la mid ah hayrahu waladka hayrkii yani waladkeeda walad aan ahayn inay nuujiso ku khasbayaa infadala hadduu ka soo hadho weeye caanaheed hadday ka soo hadhaan canhu waladkeeda hadday ka soo hadhaan waamihi ilmihii naaska inay ka goyso ayuu ku khasbayaa qabla xawlayn laba sano intaysan ilmihu dhammaanin in lam yadurahu waa haddii famigaas ilmihiusan dhib u keenin wairaacihi wa calaa irdaacihi ilmihii inay nuujiso ayuu ku khasbayaa addoontiisii bacdahumaa alxawlayn kadib in lam yadurahaa iyada hadduusan dhib u keenaynin waaya wuxuu ku yidhi sayidku wuxuu xaq u leeyahay addoontiisa inuu ku khasbo inay weladkeedii ay naaska jaqsiiso maxaa yeelay caanaheeda iyo manaaficdeedaba asagaa iskale saa darteed ku khasbi karaa lakin zawjada kuma khasbi karo hore usoo tilmaanay zawjada kuma khasbi karo inay ilmaheeda naaska jaqsiiso waaya sidoo kale ilmaha ay dhashay addoontaas ilma aan ahaynna ku khasbi karaa inay naaska u jaqsiiso haddii caano ay ka soo hadhaan aanuhu hadday caanaheeda leedahay hadday ka soo hadhaan ilmaheedii markaa ilmo kale wuu ku khasbi karaa inay naaska jaqsiiso sidoo kale wuxuu ku khasbi karaa in ay ilmahan eh, ay naaska ka goyso qabla xawleyn laba sano intaysan ilmihii u dhammaanin naasnuujintii laba sano intaysan u dhamaanin uu ka jari karaa naaska u dhihi karaa ka jooji waa haddaysan ilmihii u keenayn sidoo kale wuxuu ku khasbi karaa inay ilmihii naaska u sii wado labadii sano markay u dhammaata kadib haddaysan ayada dhib u keenayn taas intaaba waa adoontiisu ku abi karaa wayujbir ku abi karaa amata adoontiisa ala irdaaci walada waladkeeda inay naaska jaqsiiso wakada hayruhu uh, hayrkiina waa un la mid oo ilmo kale oon ilmaheedii aan ahayn naaska jaqsiiso ku khasbi karaa in fadl haddii caanay ka soo haraan canhu waladkeedii wa fadmihi ilmihii naaska inay ka goyso ayuu ku khasbi karaa adoontiisii qabla xawleyn laba sano ka hor in lam yaduruu hadduusan ilmihii dhib u keenin wairdaacihi ilmihii naaska usii wado o sii nuujiso bacdahumaa xawleynka kadib in lam yadurha ayada haduusan dhib u keenin walilxurati gabadhii xurada ahayd xaqun xaq bay u fi tarbiyati ilmaheeda inay barbaariso xaq bay ku leedahay xaqun xaq bay fi tarbiyati barbaarinta ilmaheeda falaysa liaxadihimaa labadii waxa weeye abbaweyn labadii waalid midkood xaq uma leh fatmuhu ilmihii naaska inuu ka gooyo qabla xawlayni laba sano intaysan u dhammaanin ka hor walahumaa labadooduba xaq bay u leeyihiin inay naaska ka gooyaan waxa weye xawleynkii ka hor in lam yadurra ilmihii haduusan dhib u keenin waliaxadihimaa ilmihii naaska uu ka goyn karaa bacda xawlayni laba sano markay u dhammaato naasnuujintii walahumaa labadoodaba xaq waxay uleeyihiin hadday isla ogolaadaan aziyaadatu inay ka badiyaan labadii sano naasnuujintii oo sii wadaan wuxuu ku yidhi gabadha xurada ah ayadu way ka duwan tahay addoonta waxa weye xaq bay ku leedahay ilmaha ee barbaarintiisa xaq bay ku leedahay adna xaq baad ku leedahay sidaa labadii zawjayn labadii isqabay midkood mid kale kuma khasbi karo inay ilmihii naaskii laga gooyo inta hee xaq umale midkood inuu go-aan gaaro ilmihii inuu naas gooyo laba sano intiisa u dhammaan hooyadana xaq umale keligeed inay go-aan ka gaadho aabbihina xaq umale inuu hooyadii ku khasbo inay naaska ilmihii ka goyso laba sano iyadan u dhammaanin muddadii radaacadu may dhamaystirma ilahin wuxuu uhi walwaalidaatu yurضacna awlaadahuna xawlayni hee kaamilayni man araada an yutima raaaca taasi waa xaq ay leeyihin labadooda hadday isla ogolaadaan ilmihii inay naas ka gooyaan intaysa laba sana u dhammaanina waxa wey aq bay uleeyihiin labadooda hadday ku heshiiyaan weyaan waa haddaysan he naasgoyntaasi fadmigaas ilmihii usan dhib u keenayn waay midkood haddii laakiin ilmihii dhib u laga goyn maayo xataa ku heshiiyaan ma banaan inay ka gooyaan midkood xaq buu leeyahay ilmihii naasku ka gooyo keligii haddii waxa weye laba sana ay u dhammaata ilmihii muddadii radacada haday dhamaystiranto aabbihina wuxuu dhihi karaa ka go hooyadiina iyadoo keligeed go-aan bay gaadhi kartaa maaa muddadii radacadu markaa way dhamaystirantah hadday doonaanna way oga badin karaan xawleynka way u sii wadi karaan iyadoo xawleyn ilmihii naaska la jaqsiinayay in haddana looga sii kordhiyo hadday isla ogolaadaan walaa yukalifu sayidkii maaliga addoonka iska laha ku kalifi raqiiqo addoonkiisa ilaa camalan shaqa mooyaane yuiiquhu uu awoodi karo wuxuu ku yidhi sayidku xaq uma leh inuu addoonkiisa ku xambaaro shaqo uusan awoodi karin shaqada uu ku kalifayo addoonkiisa wa in ahaato shaqo uu kari karo taana waxaa tilmaamaya xadiidka nabiga alayhi salatu salam inoo soo tilmaamay ee horey u soo tilmaanay xadidka muslim uu soo saaray walaa yukallafuuna min alcamali maa laa yuiiquun walaa yukallafuuna min alcamali maa laa yuiiquun saasuu nabigu yidhi alayh salat slam camalka waxayna awoodi karin lagu kalifi maayo wayajuusu waxaa bannaan mukhaarajatuhu inuu kharash uu saaro oo la kharashtamo mukhaarajatuhu inuu la kharashtamo oo macnaha addoonkiisii uu kharash uu ka doono inuu u shaqeeyo bishardi ridaahuma labadooda inay raalli ku yihiin shardigeeda wahiya haddaan mukhaarajada kuu tilmaamo waxaa weeye kharaajun waxa weeye waa mushqaayad macluum ah oo yu-addiihi uu bixin doono addoonku siiفkii siin doono kula yomin maalin walba aw usbuucin ama wiig walba waayahay waxaa bannaan bu inuu addoonkiisa mukhaarajo la sameeyo mukhaarajadu waa maxay waa inuu dhaho soo shaqee anu waxaan kaa doonayaa lacag intaa dhan inaad maalin kasta ii keento ama wiiggii intaa inaad ii keento wixii kaaga soo hara shaqadaadana adiga iskale haddaba mukhaarajadan waa caqdi ay gelayaan sayidka iyo sayidka addoonkiisa saa darteed taraadi buu ku dhisanya caqdiga waa inaan lagu kalifin wax ka badan awooddiisa ama wuxuu shaqaynaya wax ka badan waa inaan lagu kalifin isla markaana waa in wax loo soo reebaa de addoonkii naftiisa wuxuu u baahan yahay quud buu u baahan yahay marka waa inuu sayidku waxna ka qaata waxna u daayaa saas wey markaa mukhaarijada way banaan tahay bishardi inay raalli ku yihin labadooda waana caqdi jaa-is darafayn markay doonaan bay fasahi karaan waxaana shardi ah in labadooda bay raalli ku yihiin mukhaaradaduna waa kharaaj uu bixinayo adoonku maalin walba ama wiig walba ama bil walba kolba si lagu heshiiyo wayajuusu waxaa banaan sayidka u banaan mukhaarajatu inuu la mukhaarajoodo macnaha kharash uu eh, ku kalifo inuu bixiyo adoonkiisu bishardi waxaa shardi ah ridaahuma labadoo inay raali yihiin wahiya mukhaarajadaasi waxa weye kharaajun waa mushqaayad ama waa dheef yuadiihi uu bixinayo adoonkii sayidkiisa uu siinayo kulla yawmin maalin walba o asbuucan wiig walba wa calayhi waxaa lagu leeyahay ninka daabooyin iskale ama xoolo iskale calfu dawaabi xoolihiisa inuu hee quudiyo wasaqyuha inuu waraabiyo fain imtanaca hadduu diidayo inuu waxa wey xoolihiisii waraabiyo ama uu quudiyo ujbina waa lagu khasbaya filmakuuli xoolaha la cuno calaa baycin inuu iibiyo aw calfin ama inuu quudiyo aw dabxin ama inuu gowraco wa fii hayrihi wixii aan ahayn makuulka aan ahayn xoolaha la cuno aan ahaynna yujbar waxaa lagu khasbayaadhe calaa baycin inuu iibiyo aw calfin ama inuu quudiyo waruu ka soo baxay addoonka nafaqadiisi halka wuxuu ku tilmaamayaa daabadii haddaad xoolo leedahay xoolaha waxay doonaan ama xoola la ha ahaadaan sida geeliy loodii adhigi ama xoolaha la cunin dameerkii wixii la halmaada marka ninkii daaba iskale waxaa waajib ku ah daabadiisa inuu quudiyo oo waraabiyo ila waa nafley waad ogtihiin xadiidkii nabiga ala sl tilmaamay haweenaydii naarta ku gashay bisababi hiratin xabasataha laa hiya acamataha walaa hiya tarakataha taakulu min khashaashi ard yani bisad ay guri ku xidhay oo markaa ay u diiday in ay maarata biyo iyo baad ay hesho isla markaana mayna qoodinin mayna sii daynina si meelaha oga qaraabsato oo meelaha wax uga raadsato saa naar bay ku mutaystay nebigu alayhi salaatu wasalaam marka naflaydii waxa wey meel lagu xabaasi karo bilaa calaf bilaa saqi haddii qofkii ku debi mudanaya marka waajib bay ku tahay qofka inuu daabadiisii quudiyo waraabiyo haddii uu diido inuu daabadiisii quudiyo ama waraabiyo waxaa lagu khasbaya weliba tani waxay dhacdaa xilliga abaaraha waad garanaysaa dadku intay daalaan ay ku maarata tabcaan ay markaa xoolihii iska sii marka taasi ma bannaano waxaa lagu khasbayaa xoolihii ma'kuulka ahaa ee la cunayay sida geeliyo loodii adhigi saddex mid ayaa la doorgelinayaa neefkan haddii aadan quudinaynin ama aadan waraabinaynin saddex mid un doono inaad iibiso ama inaad quudiso ama inaad heeg gawracdo oo qalato saddexdaa mid un dooro si gawracdu maaha hilibkiisa meesha kaga tegayso waa hilibkiisa waa la cunayo maaha eh, hilib la dayacaya maaha saddexa mid kala dooraan leehay xoolaha aan la cuninna sida dameeraha kale labaa la doorgelinaya inuu iibiyo iyo inuu he quudiyo waaya walaa yaxlibu lisimahayo oo caanihii ka daabadii irmaanayd maa dara wax dhibaya waladaha waladkeedii yani haddii daabadana daabe irmaan maalan geel buu caano ka lisayaa ama lo ama ari iyo wixii la loo baahan yahay inuu ilmihii uu dhalay neefkan ilmihiisii ama nirigtii ama waxa weeye xarti yareedee dee ku hoos noolayd la halmaada inuu wax usoo reebo caanihi kama wada lisi karo caanihi oo marka gaajo kuma dili karo maxaa taasi waxay dhib ku tahay ilmi yaraa darar baa waa xaaraan ilmihi la dhigo waa fahamta walaa yaxlib ka lisi mahayo maa dara wax dhibayo waladaha walada daabati daabada waladkeedii wamaa laa ruuxa fiih wamaa laa ruuxa lahu wixii aan ruux lahayn wamaa xoolo dheh laa ruuxa lahu aan ruux lahayn naf aynan ku jirin wadaalika miaal ka qanaatin sida gacankii beerta weeye wa daarin iyo daartii weeye gurigii laa tajibu waajib maa cimaaratuha inuu dayactiro hadday dayacanto xoolihii baa la kala qaaday oolihii xoolo nool iyo xoolo soo xoolihii aan noolayne moodka aha sida gurigii iyo gacankii beerta iyo beerihii iyo wixii la halmaada qofkii hadday waxaasi dayacmaan waajibkumaha inuu dayactiro maala gurigi ulahaabaa dumay waajibkumaha gurigii inuu dhiso uu dib u dhiso ama uu dayactiro idhimaayo dembi baa kaa soo gaadaya gurigaa haddaan dayactirin way fahamta soo way fiicanta inuu iska dayactiro gurigiis hagaajisto xoolihiisa hagaajisto beertiis hagajisto way fiicanta laakiin sharciga kugu waajibin xoolaha nool laakiin waa nafley waxa wey ma dayici kartid waa inaad waraabisaa waa inaad qoodisaa waa inaad daryeeshaa waa inaad xanaanaysaa laakiin xoolaha nooleed sida gurigii iyo beertii wixii la midka hadday dayacmaan dee waajibkumaha inaad dayactirto lakin waxaan kuu bannaanayn xoolahaaga inaad tuurto maalan xoolaha ad leedahay inaad badda ku daadiso ama aad jejebiso ama gurigaaga aad jejebiso taasi waa idaacat ilmaal taa waa lanaga reebay wanaha rasul la slm can idaacati ilmaal wuxuu yihi wamaa xoolo laa ruuxa lahu aan ruux lahayn wadalika miaalka qanaati sida gacankii wey ama keligii beerta iyo webigii wi lamidka wadaarin iyo gurigii laa taji waajimaa cimaaratuhaa in la dhiso ama la dayactiro wallahu tacaala aclam wsal اllah wslm calى nabiyina mxamed alxamdu lilahi rab